alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacd darsigeennaana waa darsigii saddexaad ee ka mid a ah kitaabkii safiinatu naja oo iska lahaa asheekh saalim bn cabdillaahi bnu sumayr alxadrami raximah allahu tacaala waxaynu soo gaarnay halka musanifku uu yidhi faslun anniyatu qasdu shayi muqtarinan bificlihi wa maxalluha alqalbu wاtalafuظ biha sunaة wwaqtuha cinda gasli أwali juزءi min alwajhi wاtartiibu anlaa yuqadama cudw calى cudwin faslun anniyatu niyadu qasdu shayi shaygii in la aado loo qasda weeye muqtarinan asagoo lala xiriirinayo oo la xiriira bificlihi falkiisa iyo samayntiisa wa maxalluhaa niyada booskeeduna iyo meesha ay degtaana alqalbu qalbiga weeyaan watalafudu in lagu hadlo bihaa niyadana sunnatun waa sunno wa waqtuhaa xilligeeduna la niyoonayana cinda awali jus-in gabal qeybta ugu horreysa agt cinda qasli awali jus-in jus iyo gabal midka ugu horreeya dhaqitaankiisa agti weeyaan oo minal wejhi wejiga ka mid ah waatartiibu tartiibkuna waxa weeye anlaa yuqadama inaan la hormarin cudwun xubin kuwii weysada ka mid a calaa cudwin xubin kaleeto axkaamta niyada waa toddobo musanifku saddex buu sheega ayib toddobadaas ayada ah musanifku saddexda uu sheegay waxa weeyaan culummadu ay kaga hadlaan kitaabkan xaqiiqada niyada niyo horta maxay xaqiiqadeeda tahay kow labo xugumkeedu muxuu yahay niyada saddex booska niyadu ay dhacdaa iyo maxalkeedu xaggee weeye afar waqtigee iyo xilligee lala imaanayaa shan qaabka loola imaanayo iyo keefiyada loola imaanayo lix shuruudda ay leedahay toddoba ujeeddada laga leeyahay iyo fawaa'iddeeda intaasay culammadu kaga hadlaan niyo maxaa xaqiiqadeeda la yidhaahdaa musanif waa sheegayoo waa qasdu shayi muqtarinan bificlihi waa inaad shaygii u qasadid adoo weliba falkiisiina ku darahay inaad cashar akhriyid baa dabcday waad niyeysatay falkii inaad soo aadaana waa ku dayda waa niyeysatay marka niyo taasi waa qodob marka xukumkeedu muxuu noqonahayaa waa kala duwan yaha sida badan waa waajib uu noqdaa laakiin habda waxa la xidhiira ayay camal waajiba ah hadday la xidhiirto waxaa laga yaabaa dee waajib bay noqon yay noqonaysaa camal mubaax hadday la xiriirtana wax kaley noqonaysaa laakiin sida qaalibka niyada xukunkeedu marka cibaadaadkii laga hadlay dee waxay noqotay waajib bay noqonaysaa saddex niyadu xaggee degtaayo maxalu ah musanifkaa sheegay wa maxalluha alqalbu waa qalbiga tan afraad waxa weeye qaabkee loola imaanayaayo keyfiyada iyo qaabka loola imaanayo habda qofka niyoonaya niyadiisay ku xidhan tahay qaabkuula imaanayo mar salaad buu niyoon mar soom buu niyoon marxajbu niyoon marka way kala duwan taha shuruudda qofku markuu wax niyoonayo dee waxaa ka mid a horta qof islaama inuu yahay dee qof aan muslim ahayn hadduu cibaado niyeysta waxba ka ansixi maayo waxba ka ansixi mayso tamyiiz waa inuu yahay oo mumayiz uu yahayoo uu garanayo shaygan uu niyaysan yahay waa inuu aqoon u leeyahay wax shaygii niyada ahaa anfiyo oo diidayana waa inuusan la imaan iska ilaaliyo dayib wax mucallaq meel ku xidhana waa inaysan noqon shuruuddiisay ka mid tahay ayib waxay culummadu ka hadlaan oo kaleeto maqsuudka laga leeyahay waa maxay niyada dee cibaadooyinkii baa lagu kala saarayaa caadaadkii iyo dhaqankii baa lagu kala saarayaa ridaha ilaahay baa lagu raadinahayaa xumihii baa lagaga baqahayaa marka waxaa laga leeyahay ujeeddooyin waaweyn baa laga leeyahay musanifku marka wuxuu yidhi anniyatu qasdu shayi muqtarinan bificlihi wa maxalluha alqalbu arrinka asagaa ah marka waa arrin aad u xoog badan oo culummadu isla ogol yihiin qastu shayi madhabka wax khilaafa ma leh shaygii in loo qasta weeye muqtarinan bificlihi asagoo weliba lagu lamaaninayo oo uu la xiriirsan yahay falkiisii maxalkeeduna waa qalbiga maxalkeedu waa qalbiga ayib taasi marka waa qodob qodobka labaad wuxuu yidhi watalafudu bihaa sunnatun in niyadii lagu dhawaaqo waa sunno oo maalan markuu tukanayo kaleeto uu yidhahdo waxaan niyeystay salaada noocaasa soonkii inuu niyeysto oo weliba haddana ku dhawaaqo waa sunnabi waajib ma aha sidaasuu maraya raxmatullaahi calayh ujeeddaday u deliishtaan culummadu waxay leeyihiin waxaa la rabaa carabku qalbiga wixii ku jiray ee niyada ahaa ayuu carabku xoojinayaayoo saacidaynaya sharbini wuxuu soo guuriyey muqnilmuxtaajka shihaab al kasoo guuriyey inuu yidhi sunanimada ay niyada laga hadlayo sunanimadeedu wax daliila ma leh markaasuu wuxuu yidhi arrinkaasu intuu ka dabatega weli waa mamnuuc bal culummada keyr baa waxay mareen inay tahay waajib in lagu dhawaaqo niyada cibaadooyinkoo dhan wax daliil ah mancigana umuusan sheegin iyo sunanimada midna dayib in la yidhaahdo cibaadooyinka marka lala imaanayo niyo kaseeta in lagu dhawaaqo ayaa waxa weeyaan waajib ah waa hadal shaad aan sax ahayn sidaa awgeed ayuu imaamujuweyni wuxuu leeyahy raxmatullaahi calayhi wahada laa yucaddu min almadhab madhabka imaamu shaafici shay walba niyadiisu inay lagu dhawaaqa inay laazim tahay wax la tirsado maaha buu yidhi madhabka ka tirsan marka waa ijtihaad culammadu ay ku ijtihaadeen oo ay leeyihiin carabkiibaa wuxuu saaciideynayaa wixii qalbiga ku jiray ayib wa waqtuhaa xilligeeda niyada goormaad niyeysanaysaa cinda gasli awali juz'in juz iyo awal qaybta juska iyo gobolka qaybta ugu horraysa agteeda oo min alwejhi wejiga ka tirsan awalulcibaadaat bay niyad wada gelaysaa soomka waxaan ka ahayn soomka markaad weysaysanaysid goormaad niyaysanaysaa wejiga gobolka ugu horreeya markaad biyaha saartid baad niyeysanaysaa halkaasaad ka bilaabaysaa marka cinda awali juz'in min alwejhi saasoo cinda qasli awali juz'in juskan ugu horreeya juskii qur-aanka u qaadanaya jusku waa qaar ama qayb qaybtan ugu horraysa dhaqitaankeedo minal wejhi wejiga ka markaad biyaha saartid markaasaad niyeysanaysa watartiibu in la kala hormariyo macnaheedu waxa weeye tartiibka leanna weysadii baa lagu yidhi hala tartiibiyo allaa yuqadama waa inaan la hormarin cudwun xubin calaa cudwin xubin kale xubnihii weysada waa inaadan say ahaayeenu qur-aanku u sheega kala hormarin bidixdii iyo midigta haddaad tidhahda bidixdaan hormarinaya oo midigtaan dambaysiinaya oo wejigii iyo lugihii lugahan hormarinaya oo wejigaan dambaysiinaya maadan markaa maada sixin weysadii waa kaa khaldantaha taasuu musanif ku hadlaya marka niyadii intaasuu musanifku ku gebagabeeyey raxmatullahi caleyh faslun almaa'u biyuhu qaliilun kuwa yar weeye iyo wa kathiirun kuwa badan biyuhu labadaasay u qaybsamaan biyo yar iyo biyo badan biyihii lagu weysaysanayey kuwii lagu dahaaro qaadanayay kuwii lagu qubaysanayey labadaasay u qaybsamaan falqaliilu kuwa yar maa wixii weeye duuna alqullatayni laba fuusta ka yar Ah, wixii laba fusta ama hal fusta ka yar wa walkathiiru kuwa badanna qullataane waa laba qulladood iyo fa agharu wax ka sii badan walqaliilu kuwa yari yatanajasu way najaasoobayaan biwuquuci najaasati najaasada ku dhicitaankeeda fiihi dhexdiisa ay ku dhacdo ayay waxway ku najaasoobayaan wain lam yataghayar yuunaba doorsoobin hadduu doone waxaa u deliilay culimmadu u deliishadaan idaa balaqa almaa'u qullatayni lam yaxmal ilkhabatha riwaayo kaleeto lam yanjas biyuhu laba qulladood hadday gaaraan ma najaasoobaan najaasana ma xambaaraan dayib taasay marka culimmadu xadiidkaasi u deliishadaan culimo badanna xadiidkaa way saxiix yeeleen sida xaakim iyo imaamu dahabi iyo imaamu nawowi iyo sheekh naasir albaani iyo raxmatullahi caleyh way saxiix yeeleen meeshii marka maxaa ka soo baxay biyuhu labay u qaybsamaan biyuhu hadday ka yar yihiin laba qulladoodu oo ay ka hooseeyaan najaasadii ku dhibicday bas unbay ku najaasoobayaan walow biyaha yaysan waxba ka bedelin hadday dhadhan lahaayeen iyo midabkoodii iyo urkoodii midna maalan caaggan biyaha ku jira dhibickaadii haa ku dhex dhibicday biyihii haddaan fiirino wax isbedelay male waa sidii biyonimadoodii waxaynu leenahay biyahan waa najaas maxaa dhacay qullataynkiibay ka yar yihiin in midabkooda iyo urkooda iyo dhadhankoodu isbedelaana waxba kuma xirna mar haddayba qullatayn ku ka yar yihiin najaasana ay ku dhacday inay najaasadu ku dhibcday horey uga najaasoobayeen hadday biyuhu qullataynkii aan sheegnay ay ka badan yihiin ama ay yihiin najaasana ay ku dhibicdo waxaa la fiirinayaa najaasadu saddexdaa wasfi ama tilmaamadu biyuhu ay leeyihiin mid ka mida ma bedesho mise mayse bedelan hadday ku dhibicdo najaaso biyo laba fuustahoo meel yaalla markaasi midabkiina maysan bedelan biyihii midabkoodii waa caadi dhadhankoodiina maysan bedelin oo dhadhankoodii waa caadi urkoodiina maysan bedelin oo waa caadi najaasadina waa ku dhacdo waan hubnaa kaadi baa ku dhibcday tusaale ahaan biyihiina waa sidoodii wax isbedelina male biyahaas ayaga waxba waxba najaas ma ah waa biyaha qulataynka iyo wixii ka badan ah najaasa inay ku dhibicdo kuma najaasoobaan maxay ku najaasoobaan inay najaasadu bedesho maalan hadday inta ku dhibicdo saxaro yaxaar baa lagu dhex riday biyihii tusaale ahaan biyihii baa uray marka waxaan leenaha kuwani waa najaasoobay ama midabkoodii baa isbedelay waa najaasoobeen ama dhadhankoodii baa isbedelay waa najaasoobeen mala fahma qodobka haddii laakiin biyihii biyanimadooda ay baaqi ku yihiin wax isbedelay aysan jirin waxaan leenahay biyahani ma najaasoobin biyahani ma najaasoobin marka biyuhu almaau lqaliil iyo almaau lkathiir sidaasay u qaybsamaan kuwa yar najaasadu hadday ku dhibcdo hore ka najaasoobayaan walow midabkooda iyo dhadhankooda iyo urkooda bacaaday ha noqdo kuwa badanna najaasadii un saddexdaa mid ka mid badasha unbaa najaasaynaysa hadday dhadhanka badasho bas waa najaas hadday urka badasho bas waa najaas hadday midabka badasho waa najaas hadday kulli wada badashana waa isku mid ayib almaau biyuhu qaliilun kuwa yar weeye iyo wa kathiirun kuwa badan falqaliilu kuwa yar maa wixii weeye duuna alqullatayni laba qulladood ka yar waa wixii laba qulladood ka yar walkathiiru kuwa badanna qullataani waa laba qulladood iyo fa akharu wax ka sii badan alqaliilu kan yar yatanajasu wuu najaasoobayaa biwuquuci najaasati najaasada kudhibciddeeda fiihi dhexdiisa ay ku dhiciddeeda dheh ah, biwuquuci najaasati najaasada kudhiciddeeda fiihi dhexdiisa ay ku dhacdo wain lam yatakayar yuusan isbedelin bibiyihii walmaa'u biyaha alkathiiru ee tirada badan laa yatanajasu ma najaasoobayo ilaa idaa tagayara inuu isbedelo mooyaane dacmuhu dhadhankiisu oo biyaha dhadhankoodii ay isla bedelaan najaasada ku dhibicday sababkeeda aw lownuhu ama midabkiisa lownku waa kalarka iyo midabka biyihii najaasa ku dhibicday biyaha midabkoodii bay bedesha waa najaas ow riixuhu ama urtiisa biyihii najaasaa ku dhibicday urtoodiina way bedeshay biyahaasi marka waa ayaguna najaas bay noqonayaan najaas ayay noqonayaan ayib al-imaamu ibnulmundir ayaa wuxuu soo guuriyey arrinkaas inuu yahay ijmaac uu leeyahay biyaha yarka iyo biyaha badan hadday najaasa ku dhibicdo oo ay beddesho biyaha dhadhankoodii ama midabkoodii alxamdulilah ama urkoodii yarxamkulah ama urkoodii biyahaasu intay sidaa yihiin waa najaas wax khilaafana inaysan jirin buu soo guuriyey ibnulmundir raxmatullahi caleyh dayib halkaa marka waxaan ogaanay biyuhu labaday u qaybsamaan iyo najaasooyinka saamaynahaya sii kala yihiin faslun muujibaat lqusli kitaabka aad u sharxi mayno maadaama bilow aynu ku nahay alfaadiisaas inaan u fahnuun baan isku dayanaa insha allahu tacaala faslun muujibaat lqusli qubayska waxyaalaha waajibiyaa sittatun lix weeye qofka qubayska maxaa ku waajibin kara qubays iska caadiyo biya asga qubaysanaysa ka hadli mayno qubays ay waajib tahay qofkaanu inuu ama qubaysto ama loo qubeeyo goormay waajibtaa wamaa dhici kartaa qof inay waajibta asaga in loo qubeeyo oo adigii aysan waajib kugu ahayn inaad qubaysatida qof kale waajib waxay ku noqonaysaa inuu adiga kuu qubeeyo ha waa goorma casharkeenan ku ogaan doona insha allah kow shayga koobaad ee qubayska waajibiya ilaajuulxashafati dakarka ragga ama xubinta ragga qaybteeda hore gelideeda weeye filfarji haweenka dumarka farjigooda ay dhex gasho qaybtaas waa qaybta koobaad oo xadiidka abuu muusa alashcari waan ku soo marray kitaabkii cumdaha ahaa idaa jalasa bayna shucabiha alarbac wamassa massa alkhitaanu alkhitaana faqad wajaba alguslu sama xasataan ninku hadduu afarteeda adin dhexdeeda haweenayda fadhiisto labadii xubnood gudniinkoodiina uu isgaaro tii haweenka iyo tii ragga wuu qubays baa waajibay marka xashafadu waa dakarka xubinta taranka ragga qaybtiisa hore wey xashafadu waa taas farjiguna waa haweentii qoftii dumarka ahayd xubinteedii taranka ahayd marka hadday isgaaraan oo qaybtii raggii ay dhex gasho qaybtii haweenka qubays baa waajibaya qodobkaasi waa qodob haweenaydina wuu ku waajibayaa ninkiina wuu ku waajibaya qubayska markaa labo kan labaad waxa weeye wa lmaniyi shahwada ama manida soo bixitaankeeda weeye saddex wal xaydu waa dhiigga caadada iyo wannifaasu dhiigga umusha iyo walwilaadatu dhalmada ilmuhu dhasho iyo walmowtu geerida qofku u dhinto lixdaa qodobba waxaa ka waajibaya qubays qodobka ugu horreeya daliilkiisa waynu sheegnay qodobka labaad oo khuruujul ah isagana waxaa u daliilah xadiidkii nebigu uu yidhi sal lla slam xadiidi abi saciid almaa'u min almaa'i oo macnaheedu uu yahay biyuhu ayagaa biyo waajibiya oo qofka hadday mani ka soo baxdo manidii waa biyo iyo shahwo waxaa ku waajibaya inuu qubaysto oo biyo isaga dhaqo ayaa waajib ku noqonaya waxaa la midoo ah, xoojinaya xadiidkii ummi salama oo ummu salaym oo anas hooyadii ah ayaa nebiga inta u timid ayay waxay tiri rasuulka ilaahay ow in allaha laa yastaxyii min alxaqi asagana waa soo mara soo ma fa hal cala almar'ati min guslin idaa ixtalamat haweenaydu ilaahay xaqa kamase riigtee haddii ay riyooto oo ay ku riyooto ayadoo nin xiriir gogle la samaynaysa ninkeedii u galmoonayo qubays ma lagu leeyahy hadday sidaa ku riyooto markaasuu nebigu yidhi haa idaa ra'at ilmaa markay soo toosto hadday aragtay mani iyo shahwo ka soo baxday farjigeeda xaggana ay riyootay dee waa laga rabaayo way qubaysanaysaa ummu salaamo oo nebiga xaaskiisaha meesha fadhiday markaasay indhaha dubat markaasnahaadhenkaari kugu dhacday haweenka miyaa waxaasba ka suurtowdo biyay hawey ku leeyihiin markaasaa nebigu wuxuu yidhi nacam taribat yamiinuka fabima bima yashbahuha alwalad haddaysan haweenaydu shahwe iyo mani lahayn maxay mararka qaarkood ilmaha ay haweenku dhaleen ayaga ugu ekaadaan ilmaha soomada erg marre aabbihi buu egyahay marre hooyadii buu u egyahay marre abtigii buu u egyahay marre aabihi soomida arag waxaa keenaya aabuhuna mani buu leeyahay hooyaduna mani bay leedahay habda mid baa laga yaabaa ilaahay ilmaha inuu ka abuuro marka labadaba waa laga abuuraya laakiin waxaa laga yaabaa midkood inuu dhan u xoog bato haddii xagga tii haweenaydu ay kor marto ilmuhu xaggeedu u ekaanaya haddii ta ninku ay sar martana ilmuhu asagiibu u ekaanaya maxay ku tusinaysaa marka haweenku shahway leeyihiin manina waa leeyihiin sida raggoo kaleeto marka haddii ay mani soo baxdo manidaas qofka markay ka soo baxayso ama jimaac iyo galmo uu sameeyey xiriir gogoleed ha ku soo baxdo ama ha ku soo baxdo riyo uu riyooday ama soojeed ha ku timaado ama ha ku timaado hurdo ama fakar ha ku timaado uu fakaray kullu daalika waa isku mid mar hadday maniyi soo baxdo inuu galmo sameeyo xataa laazim ma ah isagoon galmoonin hadduu inta riyoodo ee ka soo baxdo qubays baa ku waajibaya hadduu fakaro ee ka soo baxdo qubays baa ku waajibaya ayib waa sidaas marka qodobka saddexaad waa xaydka saddexda qodoboo dambeeto lixdaa qodob saddexda qodob oo dambeeto Eh, saddexda qodob dhexda ku jira xaydka iyo nifaaska iyo wilaadada saddexdaa haweenkii khaas ku yihi soo lix qodob maaha waxyaala qubayska waajibinaya saddex rag iyo dumarku isla wadaagaan tusaale ahaan labadii xubnood oo taranka hadday isu galmoodaan oo isgaaraan ama maniya ay haweenayda ka soo baxdo ama ninka ka soo baxdo iyo qodobka ugu dambeeya oo geerida ah saddexdaa rag iyo dumarku waa ka siman yihiin laakiin saddexda dhexda ku jirta qodobka saddexaad iyo kan afraad iyo kan shanaad haweenkii khaasuta waa saddex qodob oo haweenka qubays ku waajibiya mid waa maxay waa dhiiggii caadada gabadho hadduu ka soo baxo oo uu ka go-o waxaa waajib ku noqonaya inay ka qubaysato sidaa ogeed baa nabigu xadiidka caaisha wuxuu lahaa idaa aqbalat alxaydatu fadaci salaata wa adbarat fakhtasilii wasalli haddii xaydku kugu yimaado salaada iska daa markaa haddii xaydku uu kaa go-ana dee qubayso oo tuko buu nabigu ku yidhi sala allahu caleyh wasalam xaydkii marka wakaa wanifaas nifaaskuna waa haweenaydu markay umusho dhiigga ka yimaada dhiigga umusha asagunu qubays buu waajibiyaa maxaa asaga daliil u ah inuu qubayska waajibiyo kow culummadu waxay kaga qiyaas qaateen xaydka dhiigga ka horreeyo caadada ayay kaga qiyaas qaateenoo dee waa xayd isu yimid bay leeyihiin ilmihiiba waxay leeyihin waa xayd ururay iyo waxyaalaha noocaas oo dhiigga ku imaanaya ilmadiisi axkaamta badankoodana wuu la wadaagaa qodobkaasi marka waa qodob sidaasay culimmadu u daliishadeen qodobka ugu dambeeya walwilaadatu iyo dhalmada haweenaydii tusaale ahaan way dhashay ilmaha ka soo baxay laakiin wax dhiigu kama imaanba haddaan wax dhiigu ka imaan dee bas wey ilmaha ka soo baxay baa qubayskii ugu waajibaya maxaa u daliila ilmaha soo baxay laftirkiisii mani iyo shahwa hadday ka soo baxdaba sooma qubaysateen ilmahan ka soo baxay laftirkiisa wuxuu yaha mani ururtay leanna ah, innagaano dhan waxaan mani ururtay baynu nool isu geeyey marka ilmaha soo baxay baa mani ururtay oo kow oo isu timid kow waa midda labaade inta badan ilmuhu markuu dhalanayo xataa dhiig haddaynaan arag qoyaan iyo wax inay farjiga ka soo baxaan oo balal iyo qoyaan u ka yimaado waxa weeyaan waa waa wax dhici kara walow yaynaan arkaynbe marka taasuna waxay keenaysaa inay gabadhu hadday umusho walow dhiig bayaysan araga ay ka qubaysato qodobka ugu dambeeya walmowt waa midkaan lahayn qof in loo qubeeyo ay waajib tahay asagu inuu qubaysta waajib ku aha qofkii dhintay meydka hawey dee asaga waxba takliif saara waa dhinta aynagii laakiin la joognaa waxaa waajib inugu noqonaya inaynu u qubayno qofkaasoo mayrno maydkasoo lama dhaqo aynaga waajib inugu noqonaysaa waxaana u daliila xadiidka umcadiya isagan cumdahan kusoo marra oo nebigu u lahaa gabadhiisi zayna markay dhimatay oo loo dhaqayay iqsalnahaa iqsalnahaa iqsalnahaa mayra halaathan aw khamsan aw akthara min dalik waxaa weeyaan saddex iqsilnahaa weeye iqsilnahaa mayra saddex jeer ama waxa weeyaan shan ama wax ka sii badan waa tuu nebigu sal alla wasalam lixdaa qodob marka qubayska ayay waajibiyaan ninkii reer u galmooda ama gabadhii loo galmoodo waxaa ku waajibaya qubays khalaas culimmadu waxay isweydiiyaan ka warran gabadhii haddii inta ninkeedii uu reeraystay oo u galmooday markay u galmooday kabacdi way qubaysatay markay qubaysatay kabacdi waxay artay qoyaan ka soo daatay maxaa xal ah ka qubaysanaysaa waxay culimmadu leeyahi waxaa loo kala qaadaya gabadhan markii loo galmoonayay qof ayadu khiyaarkeeda arrinkaa ku samaysay hadday ahayd oo dooratay dee waxa meeshaa ka muuqda waxaan soo noqday waa shahwadiis iyo isku darantay mar labaad bay qubaysanaysaa mar labaad ayay qubaysanaysa ayib hadday qof shahwo gudatay hadday ahayd haddaysan shahwo gudan ilmo yar bay ahayd waa la kufsaday waxa weeyaan waa waa la dabaguray iyadoo hurudaa waxa laga yaaba qof inuu xumaato ku sameeyo oo kaleeto shahwana aysan gudan ay qubaysatay hadhowna ay wax isku aragto waxa weeyaan dee waxa laga yaabaa shahwadeedii markaa inaysan ahayn taas oo shahwo shahwo gudan dayib ilaaju lxashafati fi lfarji qaybtaa ugu horraysa ku saabsan xubintii taranka oo farjigii labada xubnood isgaaray farjigaas meesha gelaya kuu dooni ha noqdo meesha la gelinayana ama farjiga caadiga oo laga saxaro laga kaadiya ha noqoto ama meesha laga saxarooda ha noqdo oo nin hadduu nin wax ka dayo waa dhaqanka xun oo luudnimada iyo khriisnimada loo yaqaano ama haweeney buu u tegay laakiin meeshii loogu talagalay ugama uusan tegina dabadu uga tegay qubays baa labadiiba ku waajibay qubays ayaa labadiiba ku waajibay waxay culummadu ka hadlaan meeshan waxa la yidhi xubintii taranka xubintii kale waa inay gasheen waxa isgalayba haddaysan laba qof ahayn ee wax kale yihiin dumarka reer yurubka waxa noo jira ey bay guursadaa ey bay guursanaysaa oo nin u noqonahay ey hadday guursato nin u noqday dee qubays baa ku waajibahay dee qubaysaa ku waajiba lakiin hadday hata tiraa waa ka qubaysanaysaa ma ansaxayo ayadii baa gaalad ah marka culummadu waxay ka hadlahayaan meeshaas wax kasta oo farji oo gala ama mid dad ha noqdo ama mid dunya ha noqdee qubays buu waajibinaya meesha wax gelahayaana ama meesha laga kaadiyaa ha noqoto ama meesha laga saxaroodaa ha noqoto isla soo gelayaan manidu waa sheegna marka ay soo baxayso inay ku soo baxdo eh, waxyaala ay ku duwan tahay baa jirta maalan soo booditaan oo kaley leedahay raaxay leedahay eh, midab gooniye iyo waxay leedahay sinjir gooniy oo kuwa kale kaga duwan tahay madi iyo wadi iyo waxa kale jira iyo mani marka ayadu hadday qofkii kasoo baxdo rag iyo dumar kuu doona ha noqdo ama soojyada kaga baxdo kaga soo baxdo ama hurdaha kaga soo baxdo ama galmaha kaga soo baxdo ama yayse kaga soo bixin qubays bay waajibanaysa galmaduna sideeday qubayska u waajibisaa labada xubnood inay isgaaraan walow shahow bay ninku reerkiisa hadduu u tago oo xubintiisii taranka iyo tii haweentu ay isgalaan oo isgaaraan qubays baa ku waajibahaya walow biyaba yaysan ka imaan midkoodna labadaba qubays baa ku waajibaya hadday biyuhu yimaadaan oo farkiciyaar ku yimaadaanna ayadana waa ku waajibaya ilaajulxashafati qaybta hore oo farjiga dhalfaa loo yaqaanaa dhalfada dayib gelinteeda weeye ama fanjar filfarji farjiga haweenka la dhex geliyo qubays baa ku waajibaya labo wa khuruujulmaniyi iyo manida soo bixitaankeeda manidu najaas maaha waa daahir qubays bayna waajibisaa iyo wa khuruujulmaniyi shahwada soo bixideeda rag iyo dumarba waa isku mid labadaa ka saddexaad wuxuu noqonayaa iyo walxaydu dhiiggii caadada iyo wanifaasu dhiiggii umusha iyo walwilaadatu dhalmadiyo umushi ah laakiin dhiig aan wadan iyo walmowtu geeri lixdaa qodobba qubays bay waajibiyaan marka shanta horeeto dadkii ayaga qubays ku waajibaya la raba inay qubaystaan qodobka ugu dambeeyo meydkaana dadkiibaa waxa ku waajibaya qofkan meydkaa inay mayraanba ku waajibaysa ayaa ku waajibaya faslun furuudu lqusli mayritaanka ama qubayska dheh qubayska waajibaadkiisu ithnaani laba wey markaad qubaysanaysid waxyaalaha qubayska kugu keeno waajib kaaga dhigayso lix ma ahayn aad qubaysanaysid maxaa waajib ku ah laba qodob baa waajib kugu abi kow anniyatu waa inaad niyeysatay gabadhii markii dhiigga caadada ka qubaysanayso kii dhalmada ka qubaysanayso kii kale dhalmadii caadigaad ka qubaysanayso qofkii markuu mani ka qubaysanayo shahwo galmadii marka laga qubaysanayo waxa waajib ah inuu niyoodo xadadkan ku qumay oo ku dhacay inuu iska kor yeelo inuu niyeysto wey xadiidkii waxaana u daliil ah soo maray inama alacmaalu biniyaat sooma xusataan marka waa inuu niyeysto dhiigga cadada ka qubaysanaysid inaad waxa mani ka qubaysanaysid galma inaad ka qubaysanaysid waa inaad niyeysatid horta niyaduna waa maxay waa soo waxaad u qasdaysaa shaygan inaad la timaadid iska kor yeeshid khalaas qodobka labaad wa tacmiimu lbadani biyaha in lagu dhamay jirka in lagu dhammaystiro weeye bilmaa i biyo waa jirkaagoo dhan inaad biyo gaarsiisid sida awgeed haddii adoo janaabo qaba ama gabadhii dhiig caada ay qabto ama dhiig umul ay qabto ama ay umushay ama galmo ay jirtay haddii qofku intuu biyo meel yaalla u yimaado oo badda dhex galo niyeysto inuu ka qubaysanayo ou dalaq biyihii dhex yidhaahdo oo ou tiimbado oo ka soo dhex baxo waa qubaysatay xadadkii ku qumay oo haystay waa ka koro noqday khalaas waa tukan karaa wixii kale wuu samayn karaa marka sababtu waxa weeye niyadiina waa la yimi jirkiisii o dhanna biyuu gaarsiiyey malafaan qodobka haddii intaa shaawir furtid oo aad hoos istaagtid waxba aadan dhaqin laakiin jirkao dhan biyihii aad ku aadaadiso isgaarsiisid khalaas mala fahmo inaad taxadartid oo meelaha marmarsid oo meelihii laalaabka haya meelaad is biyuhu gaari mahayaan de hadday jirto meelaad isleedahay biyuhu gaari mahaya waajib bay noqonaysaa markaa inaad gaarsiisay laakiin haddaad isleedahay sidaa biyuhu way kuu wada gaarayaan biyahaasaad isu dhigi kartaa khalaas roob baa yimid adoo janaaba qaba ama gabadhii dhiig baa ka go'ay dhiigga cadalka inay qubaysteertaa biyarama haysato roobkiiba isu dhigta waana niyeysatay roobkiibaa inta ku da'ay tinka dhala iyo qoobka biyihiibaa wada gaaray khalaas waa qubaysantaha gabadhaas dahaaradeeda waa u dhammaystiran tahay meeshaasay ku tukan kartaa salaaday rabto waana waxa weyaan saasaa la rabaa labadaa qodob bas weeye marka waa inaad niyeysatid markaa qubaysanaysid oo qubays waajiba ka qubaysanaysid kow jirkii oo dhanna waa inaad biyaha wada gaarsiisid sidaa doonta u gaarsii ama dabaal ku gaarsii ama roob kugu yimid ha ku gaarsiiyo ama shubitaan laguu shubay ha ku gaarsiiyo adigu waa inaad niyeysatid biyuhuna jirka ama ismarmarin ha ku gaarsiiso waa inaad jirkii o dhan biyaha si fican u gaarsiisa arrinka asagaana culummadu wax khilaafa kama qabaan imaamu nawowina wuxuu soo guuriyey arrinkaasu inuusan khilaaf jirin waxyaalaha kutusinaya waxaa ka mid ah xadiidkii caaisha oo nebiga sal alla aleyh wasalam ay tiri kaana ida ikhtasala min aljanaabati bada'a fa gasala yadayhi wax xusataan sooma markuu janaabo ka mayranayo wuxuu samayn jiray nebigu sala alla aleyh wasalama labadiisa gacmood buu ku bilaabi jiro mayri jiray haddana wuu weysaysan jiray sida qofka salaadda u weysaysanaya oo kaleeto siduuba salaadda ugu weysaysan jiray haddana farihiisuu biyaha dhex gelinaya markaasuu dhex takliil ku samaynaya usuulu shacri timihiisa usuushooda ayuu faraha dhex gelinaya biyihii si fiican u gaarsiinaya marka kabacdi buu biyihii wuxuu kusoo shubayaa madaxiisa saddex jeer kabacdina biyaha ayuu jirkiisa ku shubayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam xadiidkii bukhaari iyo muslim waana soo marra kitaabka cumdaha ayib faslun furuudu lgusli qubayska waajibaadkiisu ithnaani laba weeye kan koobaad alawal waa anniyatu waa niyu ogow markaad dhiigga ka qubaysanaysa gabadhu ama qofku mani uu ka qubaysanaya kasoo baxday iyo shahwo gudasho ama galma iyo waxyaalaha la midka waa inuu niyeysto iska qubaysa ma aha niyo shaygan waa inaad iska kor yeeshid inaad niyeysatay iyo jirka in lagu dhammaystiro tacmiim waa in lagu dhammaystiro la wada gaarsiiyo bilmaa iyo biyo biyihii daahirkaayo ah caadiga ahaa waa inaad jirka wada gaarsiisid faslun shuruudul weysada shuruudeedu casharatun toban wey soo kuma dari karo weysada shuruudeedu waa toban markaad weysaysanaysid toban shardi baa lagaa rabaa kow al islaamu islaannimo qofka weysaysanayaaye waa inuu islaam yahay sababtu waa maxay weysadu waa cibaado qofka gaalkaana cibaadana ehel uma aha niyo saxiixaho fiyowna ma leh hadduu xataa waxa weeyaan weysaysto oo uu la yimaado weysana ma ka ansaxayso khalaas horta inuu qofku muslim yahay labo watamyiizu wax kala soocid waa inuu qof wax kala garanaya iyo wax kala soocaya leanna qofkii aan waxba kala garanaynin dee niya ka ansixi mayso cibaadaadka dadkii laga rabayna maba ahaba weysaduna waa cibaado niyo saxana loo shardiya niyo saxa ayaa loo shardiya marka iyo watamyiizu kala soocid uu wax kala garanayo qofkii saddex iyo wannaqaa'u ka nadiifsanaan gabadhii ay nadiif ka tahay canil xaydi dhiigga caadada iyo wannifaasi dhiigga umusha sababtu waxa weeye dhiigga caadada iyo dhiigga umusha gabadhu hadday tidhaahdo iyadoo qabtaan weysaysanaya dee weysadeed waxba raad iyo saamaynna ma leh salaad laguma banaysto quraan laguma akhristo weyse aad weysaysatay adoo dhiig qaba waxba kuu tari mayso welina inuu dhiiggii caadada iyo dhiiggii umusha ku hayo ka zuuli maysid khalaas marka weysadu waxba kuu tari mayso marka gabadhu markay rabto inay waxa weeyaan weysaysato waa inaysan dhiig cada qabin waana inaysan dhiigga umusha ku dhex jirin waa inay labadaa nadiif ka tahay annaqaa wannaqaa'u waa inay nadiif ka tahay canilxaydi xayd iyo wannifaasi dhiigga dhalmada afar wa camaa shayna waa inuu qofku nadiif ka yahay yamnacu diidaya wusuulal maa'i biyaha gaaridooda ilal oogada iyo jirka ay gaaraan maalan gacanta hadduu kama kuu saaran yahay intaasoo dhan baa kuu kaban markaasaa waxaad tidhi dushaa ka dhaqahaya haddee biyihii aad dusha kaga dhaqday jirka ma gaarayaan ma gaarayaan ama jaakad weyn baabad qabtayba iyo funaanad markaasa waxaad tihi gacanta dusha ka dhaqahay iyo qamiis intaba waa isla qabtay gacantiina dushaad ka dhaqday hadda biyihii ma gaarayaan jirkaaga inay biyahani jirka gaaraan oo ilaa xusulka lagu dhaqanayso lama rabin marka ma jirayso wax biyuhu inay jirka gaaraan diidayaa waa inaysan jirkaaga ku oolin waa inay jirkaaga biyuhu gaarayaan ayib haddii gabadhii intay cajiin qastay cajiinkii uu halkan ka saarsaaran yahay uu halkan ka saarsaaran yahay oo ay tirahda waa weysaysanahay cajiinkii oo meesha ku qalalay oo ay cajiinka dushiisii biyihii iska marmariso waxba ma ansaxay sababtoo ah biyihii maysan gaarin jirkii la rabay ma la fahma waa inuu marka qofku nadiif ka yahay cama wacamaa shaygii yamnacu diidaya wusuulalmaa'i biyaha gaaridooda ilaalbasharati basharada waa oogada jirka maqaarka jirkiisa wey ayib leanna qofka weysaysanaya wuxuu ma'muur ku yaho la faray xubnihiisa inuu mayro xubnihii mayritaankoodii wax hortaagaan hadday jiraan oo biyuhu inay gaaraan ee diidayana dee markaa mayritaan ma suurtoobayo ma suurtoobayo ayib wa anlaa yakuuna wa inuusan ahayn waa inaysan ahayn calalcudwi xubinta dusheeda xubinta weysadaha u dhaqayo maa shay yuqayiru bedelaya almaa biyihii waa masale muhiima ah. haddaayta waxay ahayd tiitan ka horraysay wax biyuhu inay jirkii gaaraan diidaya waa inaysan meesha jirin soo maa tani waxa weeye biyihii markaad meesha ku dhibcisid wax biyihiiba biyo ahaan ka bedelaya jirkaaga hadday ku yaalan cajiinkiio kale ka soo qaadba cajiin baa gabadhii meesha kaga wada yaala intay cajiiqas buu ku faniina bahalash aad haddaysan u tababarnayn meel walba isaga halaynaysa marka intaaso dhanoo cajiin kaga yaala tiri waa weysaysanaya biyihii weysadaha ee sacabka ay ku soo qaadatay cajiinkii markay marisay isla cajiin bay isla noqdeen haddii magacii biyo ahaan ahaayo biyihii wax daahirinaya marka magacii waa ka zuulay wixii cajiin bayba noqdeenba cajiin bay noqdeen marka lama raba saas wax biyihii bedelaya oo magacoodii biyo ahaan ahaa ka beddelaya oo wax kala keenaya waa inaysan jirkaaga dushiisa saarayn xubintaas haddaqaysa sababtu waxa weeye biyuhu hadday isbeddelaan midabkoodu ama dhadhankoodu ama waxa weye urkoodu uu isbedelo inay dahuur noqdaan wax daahiraya markaa meesha way ka baxaysaa biyaha lagu weysaysanayana waa inay dahuur yihiin biyaha iyaguna daahira waxna daahiraya wa anlaa yakuuna waa inuusan ahaan calal cudwi xubinta dusheeda la dhaqayo maa shay yuqayiru bedelayo doorinaya almaa biyihii lix waxaa la rabaa walcilmu ogaansho bifardiyatihi weysadaani waajib inay tahay qofku waa inuu og yahay sababto a ah wixii waajib inay tahay in kale hadduusan kala garanaynin muxuu siisu tarahaya niyadii waxa la rabay in wax lagu kala saare toddobo wa anlaa yactaqida wa inuusan ka aaminin fardan shay waajib ah oo min furuudihi waysada waajibaadkiisa ka mid ah sunnatan sunna waa inuusan ka aaminin gacantaan midigtaa in la dhaqo tusaalahaan soo waajib ma ahayn haddii aad aamintid sunna inay taho sunna ahaan u dhaqaysa may lama rabo sababtu waxa weeye qofku inuu aamini waayo shaygaani inuu waajib yahay ama uu caqiidayn waayo oo uu sunno ka aamino dee meeshaas ayadaa meeshiibaa ka baxay waxa ka baxaya waxay diidaysaa niyadii saxiixayd baa meeshaa ku baxaysa niyadii saxiixayd niyadana waxaa loogu talagalay cibaadooyinka rutubooyinkooda iyo darajooyinkooda in lagu kala saaro caadaadka iyo cibaadooyinkana lagu kala saaro maxaa ka mid noqday marka shaygan aad niyeysan tahay waanaad aqoon u leedahay salaadaan u weysaysanaysa ma mise waa sunno tee weysaysanaysa waanaad kala garanaysa qofkii marka waajib inay tahay weysada aan garanaynin inuu niyeystaa waajibkii u suurtoobi mayso wa anlaa yactaqida waa inuusan ka aaminin fardan waajib oo min furuudihi waajibaadkiisa ka mid a sunnatan sunno walmaa uu biyuhu waxaa ka mid a waxa weeyaan shuruudeeda shuruudulwuduu'i casharatun soo toban maahayn toban bay ahaayeen waxaa ka mid a walmaa'u biyo altahuuru ee daahir ah biyo daahir ah ayaguna wax dahiraya wa anzalnaa min asamaa'i maa'an tahuura biyo daahir ah ayaguna wax dahirahaya waa inay yihiin biyahaad ku weysaysanaysa ayib sideed walmaa tahuuru waa biyaha daahirka ah, biyo daahira waxana dahiraya sagaal wa dukhuulu lwaqti waqtiga gelitaankiisa ayaa ka mid a ah. waqtiga intuusan gelin kahor waa iska sii weysaysan kartaa hadaad caafimaad qabtid laakiin waktigii hadduu galay salaadda aad tukan lahayd dee inaad weysaysatid waajib bay kugu noqonaysaa markaa sababtaa salaaddaad see ku tukan karta haddaadan weyse qabinba wa dukhuulu lwaqti waqtiga gelitaankiisii wey toban walmuwaalaatu waa xiriirin lidaa'imi alxadati waysejabka joogtadaa qofkii qabay daa'im lxadati waxaa loo yaqaanaa qofka saxrada aan ceshan karin kaadida aan ceshan karin maalan gabar dhiigu mar walba ka socdo dhabar furan qabta qofka inta xanuunsay laga yaabo inuusan neeftu ceshan karin gadaal ka imaanayso kaleeto iyo waxyaala la midka ah daa'imulxadad baa loo yaqaana kaadi baa iska socota salaadna waa laga rabaa maxaa laga rabaa marka salaada iyo weysada waa inuu xiriiriya markii salaadu gasho ayuu weysaysanahaya wuxuu hagaajin karu hagaajinhaya salaadu gelaya khalaas laakiin asagio kaadi ka socota haduu yidhah afar saaco subaxnimaan iska weysaysanhaya duhurkiina waa tukan intii duhurkiiy u dhexaysay afar saaca toban jeer uu kaajiyey ama neeftu ka timid ama saxara ka timid qofka kalea sii weysaysan kara laakiin qofkan daa'imulxadadka qaba ama salasul qaba saxaraduusan cashan karin kaayaduusan cashan karin dhiiguusan cashan karin neeftuusan cashan waa waxyaala la midka ah qofka noocaasoo kaleeta ah waxaa la rabaa muwaalaad inuu sameeyo muwaalaad waa maxay weysadii hal maruu weysaysan salaadiiyo weysadina uu isku xiraya walmuwaalaatu waa xiriirin lidaa'imi alxadasi qofkii xadadka joogtadaa qabay waxyaala xadadkaana waxbaan ka tilmaamay sababtu waxa weeye qofka daa'imxadadka daa'imkaa qabo joogtada ah dee hawshiisu daruuray ku dhisanta waa wax daruuro ah daruuro ayay ku dhisanta sababtu waxa weye mar walba waxaa taagan wax weysadii burinaya saxradii iyo kaadidii iyo dhiiggii iyo neeftii waa wax mar walba weysadii burinahaya wixiioo taaganba haddana waxaa laleeyahay weyso weysayso marka daruuraadka waxyaalaha ahna dee qadarkeeda unbaa lagu jaangooyaaye salaadii wakhtigeedii on gelin hadduu yidhahda waa sii weysaysanahaya dee markaas ayadaa waxaa imaanaysa ama xubnihii baan kala faslinahaya midda meel ku dhaqahaya waxaa weeye dhibbaa ka imaanaya dhib ayaa ka imaanaya marka muwaalaadka qofkaasoo kaleeto waa laazim wallahu aclam sala allahu wbaarak calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin